oo iyo kalamaad kalamaad dhamaanteeda hal waxaa la soo dhaafay yani rakcada ah. kuwgeed kalamaad dhamaanteedi leh kulligeeda mafquuda waay waa lalayahay lama waxaa laga waayey laga lagalayahay rakacda saddexaad waxaa laleeyahaa waxaa gacanta ku jirto hadda oo gacanta lagu haayo waxaa waaye si afaraad ribaacida ahayd hadday tahay ay ahayd akaas haddii lix ay ahayd saddex rakacadood oo horo saddexda rakacadood horo dhammaantoodii waxaa lasoo dhaafi lama lama hadii lix rakac lix sujuud laga soo tagay rubaaciina waaye kan gacanta ku jirto si halaa gacanta ku jirtaa si afraadda gacanta ku jirtaa maytay mal oga bacdi waxaa la qadaraa yacni in laga soo tagay saddexda rakacadood ragcadood damaanteedii jirigeedii leh oo laga soo tagay lama lama lama lama in laga soo tago rakacadaan waxaa laga soo tagay lama waxaa la qadara rakacadii koowaad rakacada lamaad lama in socdaa laba sujuud ba lasoo halmaana rakacada saddexaad laba sujuud ba lasoo halmaana marka maxaa hadda sacanta uuraati afraad asxasuusti fi afraad aakhar rubaaciya ma dhihino rubaaciga aakhirkeeda hasa ogaad ogtahay rakacada afraad oo rubaacida ee ka u dambaysa maxaa waaye kan afraad kan afraad marki sujuudaas sujuudkeeda waa dhameeyey waa ogyahay markaasu xasuuskii lax sujuudood inaad soo tago intasa usoo tagi karaa lax sujuudood inkooda mana ogna yihiin taas isku jiro afraad waa waa ogyihin kanaatay ugu jirtaa saddexdii salaad waxaa goowaad lama soo tagi kan lama lama soo tagi ka saddexaad lama lax sujuudo maxaa ku waajiba marka fasadatun aabaajiwaa mao waa waajib waayo salaatu sayidatin lx sujuudoodaa waajib waayaan misaalkii uu furud waayo laxdii saasaa lagu misaalihaa haddana laxdii haddana waxaa lagu misaalihaa lama sujuud oo ti horaa allaayahay allaayahay ta lamaadna lama laga yaahya ta saddexaadna waxa la leeyahay lama waa lamaasi laxdii inta waay inta waay maxaa yeelay adigaa dhan a ishalmaansaneyd waxba ku adiga dhan a ishalmaantay waa ishalmaansaneyd kan afraad marki joogtii oo akr rubaaci ila rubaacida akrkeedii kan afareysi waaye taas marki joogti xafisat ay mali dhacya taas rukuuc yani sujuud yaalkeedi markaamadi sujuudan baad xasusati idoo ku jirteedaad xasusati inaa lix sujuudeed asoo sujuudin ama shan sujuudeed asoo sujuudin aad xasusati ka afraad gacnaa kugu jirtaa maxaa yeele ma iyada waa caddahay kaamil waay marka waxaa la qadaraa inaad soo lama asoo tagti لحdي marki lr waayo si lama lama aksado tagtay رacad سdحaad lamada sujuud kale soo tagtay maxaa ku heri ka afraad keliya ku baaقi ahaatay inta kale waaye marka lama sujuud oo raabicada ragcadi afraad lamada sujuud kaamil waaye wax kamaqa male waxaa laleeyahay markaasi saddex ragcadood a maqan maxaa yal saddexdan ragca eber waaye waxay u ba-an tahay lasoo kawaa u ba-an tahay waa lasoo gabigtoo markaasay markaasay maaytahay mala oga maaytahay mala oga saas yani waa kacaa saddex ragcadood asla imaa saddex ragcadood waakay maqnaayeen waxa lagu kabaa saddex ragcadood a kabaa maha intii kala soo tukatan iwarhay manila madan soceliya maxaa yeelay hadii lagula todobaa todobaa laga dhigi hadoonka alagataga maxaa la qadaraa waxaa la qadaraa tab waxaa laga tagay toddoba sujuudood baa laga tagay hal aa dhiman hasi waxay ka dhinaatay ragcadii afraad ay ka dhimaatay sidiga waay lama rakac waa laga soo taliyan lama sujuud waa laga taliya ragcadii koowaad lama sujuud ragcadii lamaad saddex lama sujuud yani ragcadii saddexaad hal sujuud waxaa laga tagay ragcada u dambeysay oo afarta ahe aarki afaraad ragcadeeda sujuud aa dhaafi si kale markays sababana iska tagay sababa waxaa ragcada afaraad hal lamba sujuud ma laheeno hal sujuud nastagees oga hal sujuud naska tagi as maxaa waajibaa yani waxaa le waajibaa sidii waay maxaa yani raka talaatu rakcaatin a waajibaa sujuud saawin waa laga sidii laga aasin ma o waaid naaqisa ma ho min raabica ma ho ha sidi waa fasijiltun hadana uma salaatun ma ho si joogta ridatun uma salaatu rakacaati way macnaha sida waajibay alasan hadda markas asulka si dadka gulo maalkeeda la jooga sujuud maalkeeda la jooga si afraad ku jira waas ogaadi in sujuud bilaaw aiskias ogaadi hal sayd inay ka tahay si afraad maalkeeda jooga waa ku jira fadhigi waa sujuuda hadi sujuuda kabacdi saddex rakac imaaha haddana saddex rakacadood asla imaaha saddex rakacadood imaaha intan kuli xadiid yaalo abtiz lyadayn kuwaysaaba dhan eewadataa calaa kuli xaal waxa waaye waxaa lasu ogaadi salaada arkaanteedii in lasoo tartiibiyo waajib inay tahay bilaa khilaaf culamada dhan aimada afarta ah ma isku khilaafsana haddii kafka camdi aguwatayo saan askuwa xijinin tartiib aa la ilaaliya tartiibka la ilaaliyo had al soo waxa waaye asu oo taqaadiir taqadiir yaalka uu daran oo uu xun alqadar oo uu hoosey taxsiil waay xaakimka ixtimaalaad waxaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa dhaamukinka inamaha ku jirto waxaa laga yaabaa inamaha ay ku jirto saaa inaha kan laga soo tagi kalamaad in ko in laga tagi kalamaad in laga tagi alaqadaraa saddexaad in laga tagi toddoba hadii rasiljuha toddoba hadii lajuha waxa waaye ragcadii afraad soo ku jiro fadhigeeda soo ku jira hasuus hal sida in hasijiire toddoba waa marka toddoba sida السجوud kbعd waxaa ku dhimaahaa waxaa ku dhimaa sdex rakcadooda ku dhimaahaa sdex rakcadood kullig mas'alayaalka oo soobada dhan suwarka dhan waa badan tahay ka ugu sahlan kan waay kala ugu sahlan arbacin tarku hamsin tarku sittin san shan intaa dhan ba shan shanta iyo afar afarta wax ka sahlay male intaan kasoo horeyni oo shalay aan galna iyo daraas aw adag si wa u adag ta waa ka ala kuli xaal adeekaan kul waxaa la wadaa hadid xasuusta hadabaantay waaad axwaal badan ah may hakujawaabtuwala waaad xasuustay ragcada afaraad saxdi faqigeedi waxaad xasuustay inaas afarka jiidkatay saddex xaal a u furan saddex xaal a u furan xaalko waxa waaye saddex ragcadoodii alwhedaa ilaa lama sujuud mahayn xaalna waxa waaye ragcataan alwhelaa xaalna waxa waaye ragcataan iyo sajdo hadii fiqiinsado ama ashakiyo waay iskautagina lama eed lama rakcada saddexaad lamadeed hadii uu tagay lamana rakcada afraad xagood hadii uu soo tagay hadii xasuusto asyaqiinsado ama ashakiyo rakcadaankii oo horeyn waa ansaxaya lamada horo waa ka lamada horo oo saariseeda lamadeeda ahaa marasi yani waa ansaxaya waaa helay xaalo waayo waxaa helay ki saddexaad hal ah, rakac saddexaad laakin sujuud dhexdeedi mariyo maku suuginin ii wixii ka dambeeyanka markaas lama sujuuda sujuuda yani si salaad kaam yeelo markaasay rakacdii afaraad ukaca taas oo kale haddii hal sijatan horo ragcada horo sujuudkeeda sijaad iska tago ee ragcada lamaa sujuudkeeda hal sijaad iska tago ee lama sujuudeeda ragcada afar ka tago taas oo kale haddii iska taga haddana sii waay hal shay oo talamaad ragcada lamaad dhexdeeda iska tagay isajana tan saddexaad lama sii janasi afaraad ma aho ama min kuli ragcadis uu tago waaa ragca walba hadii hal sida uu soo tago lama ragcataan waxasilaayaan ula askutaamila isku kabaa tan lamaad ragcadii ula iska su tagay waxaad ku tagaysaa ragca lalamaad sujuudkeed aad tago ragca lamaad ka saddexaad waxaad tagaysaa ta afaraad waxaa lamid a ah lama sujuud iska soo tago ka saddexaad taaniiba xageed iyo lama sujuudood tan hore xageed saddex sujuudne o marka tan saddexaad oo oo marka lama sujuud tan lamaad xaggeedi halna tan horo xaggeedi tan saddexaad yani hal sujuud kalena tan saddexaad xaggeed soota ama sajatayni intaan kulli la sheegaayo amsila waaye taqaadiir waaye waxa waaye gabagabada intaan sheeka asiri waaye yani waxaa la rabaa farka arbacin farka hamsin maho intaan kulli waxa waaye waaa asla imaaha fasajatun ha sujuudta imaaha fi arbacan tamahat waaye tuma rakactaana sulimaha halsaydo hadii afar xagood askasoota afar sujuudood waxaa kuwaajiba halsaydo iyo lama rakcadood kuhasoo marteen ama se tarka hamsin as ogaadi wajahila mawdicahaa makaankeeda wax ahaaday maxaa la yani waxaa waajibaa fasalaasun sida rakcadooda kuwaajibaayaan oo ama se sabcin fasijatun halsaydaa waajibaa uma salaasun aa waajibaayaan qultu saddex ragcadoodaa waajibaayaan ragcadaha sadexna rakac siimaad wasa nool meeq ragca soo dugti maxay naqaysaa ninkii arkaayo oo banaanka jooga ninkaan sii ragca sugtay todoba ragca ano todoba ragca la wada todoba sii sugtay ilaa ragcaadkiisna ibar ahayn suwar kalaa jirtaa oo yani marki waa insha allah tartiibaniga badi hayaan dheeraha suwartaa badan ajira oo ka sahlan hadii socdi oo rijaas soo joogsadi hadii yani waxyaala badan a sheegi kara insha allah inta kultu waxaan leeyahay ani sheekh nalad haddaan ahay tusanu idaamatu nadrihi ilaa mawdici sujud sujuudihi sujuud markaasukah imaamki ama ma'muumka ma'muum waxa waaye masala xuunkiis waxa waaye maxaa xasuusi xarduni askatayada maxaa suu biyaa waxaa suubihaa yani umalaxaar waliskaya mutoolaxaar maqasha kale male waxaa suubihaa larmiyi imaamkiisa ku socda salaada imaamka imaamka salaada larmiyooda ka socaa ma bedelaayo marka imaamka oo salaan aslaqsado waalagalaayaha in aslahimaado hal rakac salaa laqsado kasaa huwa yani yani waxaa xasuusi in hal saydo asafay hal rukni hal rugnaysat salaad arkaanka kamid ficli ahaado qawli ahaado sulu sulu min arkaan salaad ficli ahaado waxaad xasuusti kabacdi inaad yani bismi illaahi akrini in maganishi takbiirat lxram kasotagay xasuusti kari waxyaala badan aad sotagay xasuusti salaantii ana sotagay xasuusti kusoo naftiisa sotagay mamuunka naftiisa mamuunka naftiisa waa xasuusti inaa rukni kaamil dhaas faatixadii aan sheegi ashiki ashiki ama ama arday waasaas rukuucyaadii busuuri rukuuca kale waasha kii waaya marka shakay galo almashkuuka siifa maaduniha oo malaynaysa kii inaad ku dhaafahay rukucadsahay shakiga haddii maa laga tiriha asaas maxaa lagaa rabaa haddii rukni aad kadti adi maamusiinka hadduu kadtid salaada imaamka kuhay ruknigii mula qawdi ruknigii soo kadtii faatixad ahay ama raysi ama rukuuc ahay ama ictijaaz ahay adduunyasa adi ama rukuucin ama rukuucin bani aadam imaamkiis marku rukuucin umahaay waxaa laga rabaa marki imaamkas asraaca marki imaamka aa marsado rakcatu oo yani shakii ama taxasuusi ama si yani kamaqneed jirihaa waa keeni heli karaa in yani hal kaamil dadki asan waxaa imaamkuna khalaaf yahan ama khalaafeeda maayl kasaas halkasi masari akal mahu halmaami ba saaba xasuusta inaad halmaami ama ma akri ma akriniyo aska jiraan waxaa laga rabaa markaasi ruknigaas aska soo tagi ma unaqohaayo yani imaamkaas raaca imaamka marki aska anaan naqsoomo halakaas ukaana xasuusta weligii waa badan yahay aan waa badan yahay aad ay udhahaan lah lah mawsuuq lah culumtaadina bariya waxaan kugu dhawaanahayn hadiiu diintaadi waayo cilmigaa weyne afdal ma utlaqat fii masaail awqaat dimaadka awalkiisi waxyaalaha waktiyaalka fifiica lagu bixiyo oo lagu bixiyo wax weyn uu fadli badan cilmi bani lsam lisaanka cilmiga bilhan waxma kala igi waa leeyaha laakin lisaan ma leh waxaa lagabaa ilahay lisaankan sawaab ala akasam khata ala ankari hadda waxaan gelinaynaa yani waa laga soo baxay arkaantii waa dhamaartay insha allah goonian oo faaj baa gelinaa insha allah waxaan gelinaha hadda wixii oo sunanta ahaa sunantii inti uqeyb sameyso abcaad iyo hay-aad intaas iyo hadda anfisaan gelayna insha allahu tacaala ilaahay ana waafijiyo manawaay radi allahu tacaala canhu ardaah waxaa tiri qultu waxaan ilia sanu waxaa la suneeyaa waxaa la suneeyaa ijaamatu nadrihi ninka dughaayo danadiisii daa'imideedii ay ku daa'imto ilaa mawdici sujuudihi maha iska sujuudaayo makaankaas iska sujuudaayo yani inay ku daa'imto aa ah ala suneeya wayusan waala suneeya yusan waala suneeya siri ijaamatu nadrihi ninka musalliga ah yani daaimadiisii kudaa'imadiisii ilaa mawdici sujuudihii meelaha isku sujuudaayo makaankoodii inaadamadiisii isku daami daa'im yaa la suneeyaa salaadiisii dhamaanteed inamaa isku daa'im yaa la suneeyaa alhaas maxaa yeelay waxaa loo wadaa kaas yani isku daa'imhaa yani isha in lagu kulmiyo meeha oo lu hal meel in luu kulmiyo isha hal meel inaa yani luu kulmiyo aragtadii daymadiis luu kulmiyo yani khushuuc u dhawaan badan khushuuca taasaa u dhawaan badan daamasanadmusalii fi mawdicin waaxidin yani waxay keenaysaa yani daymadaa meel keliya in luu kulmiyo khushuucay keentaa meeha uu fiican asdayne oo uu sharaf badana waxawaaye meeha oo sujuudayo kusujuudayo waaye saasaa sunaa imaam nawawi yaa leh waqiila waxaa la yihi dikrahu waa la nacaa takmiidu caynayhi lamaysa indhoo inaas yani dawoosho waa la nacaa labadi indha laabidoodu waa la nacaa labadi indha aslaabo unakare xamar aan leena labadi indhaas damuujiyo damuujiskaas marka salaada hujirtid cinda haadihi inaada muqtadaana ilaah waaye ilaah waaye taqliidu caynihi oola nacay maxaa yeele meeha adeeyeysi albawa ina ahaado meeha sujuudaysa taas yahuudi ayii si alle lagudaa ficilkiisii malaga soo guurinin malaga soo guurin cindaha madaniid jirin asxaabta axadkoodina malaga soo guurin nahy is xadiis daciifa ku himi kayna ku ishaar cindii imaam nawawi yaale imaam nawawi yaale imaam nawawi mukhtaaraat asqabaa yani wa cindii agteedii aniga sheekh nawawi haddaan ahay laa yukrahu taqniidu taqniid lcaynin mala haysto yukrahu yani sifada ku sheegay saabkii sifooda ahaa asku doortay mukhtaaraat nabawi waa badan yihiin manaa asiisii usiga tarjiihi in usla mid ama jirine yani wuxuu ahaa mujtahid u ahaa yani mujtaha waa gaaray maxaa sida agteyi mala naco lahayneen mala naco marka marki sheekha nabadaasa siriyey waxaa yani aada ah, rabaa idaamata nadri ilaa mawdici sujuudihi aadna aada rabaa sunna san waxaa la sameeyaa idaamata nadrihi daimadiisi ninka tukahaayo daimadiisi aadku daa'imiyo ilaa mawdici sujuudihi ninka oo musaliga mee asku sujuudaayo bakaankeedi isku daa'imiyo <clears throat> maxaa yeelay xaddii mooda sujuudihi maxaa ku baxay ninka janaazada kudukhaayey marka janaazada kudukhaayey waxaa loo suneeyaa mooda sujuuda sujuudaaye waxaa loo suneeyaa inaad dayo yani janaazada dawo janaazada addayo suna ah saasa ku baxay saasa ku baxay haddana waxaa lasoo reebay yani daymada oo mooda sujuud waxa laga soo reebay xaalata tashahud markii qofka oo musaliga adexwaadi ka horhaayo intaysaya mawduc sujuud markii farka oo kor ku qaadayo ashhadu an laa ilaha ila allahu markasbiihayo sunada waxa waaye yani de marikii tilmaami daas oo waxdaani ilaah ad tilmaamayo inaas daas hiliin ashhadu an laa ilaha ila allah farkiisi yiri oo tasbiixkiisin sadexda maxaa kor uqaadaayo inaa i ardagaasi ah madawagi majmuuci kaska ah, xadiis oo صaxiix ah kaa ku himid oo sunanka abi daud ah musaliga oo masjidxaraam kuduhaayine waxaa yani kuhimid kacbadaantayaa damaa xagoa laakin yani balqiin iyo kaleeto mushrikiinta waay mujibiinta aayeen waay leeyiin kacbada taas sujuudo tawhiid kale le waaye mawdu sujuud ah yani ardayaa wajiga oo kamid yani kacbada hadeeda suna qoolka kadhigaayo daciif waaye waxaa la yidhi haddii nabi salaas gudub hayn nabigaasaa la dayaa nabigaasa la dagaalami oo nabiga nabiga imaad dambi nabiciis hadana difaacna waaa la dagaa nabiga galaasiis nabi haddana dhimanayo dambe majira ilaa waciisa yaqsoo yani oo nabiga raacsan umadiisa kamisa asoo dagaa hadii imaam asnooda usigaa la dagaaya manaa waali yukrah waa lana a mawdc sujud ala daya imam gazali kitaabkiisi asiibka ahaa waxaad ku sheegi kelmadaasi ninka inta dukaay waadawaaisla inasaa asxaabo kasto saa inaas ahaan kaa dhaha sadukahay kaasi ilaahi waaye maxaa yeelay xalaqsadii oo mawdc sujuudka tanaa kaa tegaysaa kor la dayo codkaa daydi amarkaan jira intada arkaan bad ahayna ayn arkaan aslihaa zaid isku sameyey macruuf waaye waa lasoo sheegay markisaaka ahaa ahaatal waay si kuxeliyay camal ay ahaato yani day malaacibta la dayaayan mala sunaynin ilaahi waaye malaacibta dayaa xortadooda dayaayaan wada sujud maxaasuna israaf a liraa madaxaadi inaad lagu manaado inaad gaar lagu fuulkaada ad arkin hadii ilaabtuusaa darteed mala amaanin ulkaadi maxaa yeele qiyaamka kamaalkiisa waxaa ahaa qiyaam duunka kamaalkiisa waxaa ahaa inaa taagnaatid oo rugmanaanin haddii suunkaa daratid yani waxaa ku dhow yahay inaad manhida ku dhow yahay quraantaadi ku dhow yahay kubureysa laakin basiis imam gazali taas ku sheegay lakin ضعيف waaye taas ضعيif waaye ana kuma dhahi karne dad oo sida camal ama dadka horeeya hireen unaka daciifkiis aan kabina anaga majaad waxay daciif ila kale aan kala ogaan kutubaanku adkeyna waa shay wanaagsan le waaye dadaa yani soo hurdadaali saxiix saxiix waajibis marka maxaa jiray imam nawawi radi allahu tacaala canhu وعindي agteydii وaqiila waxaa lihi yubra taqliib caynayhi lamaysn oo yani laabidoodii waa la sahray waa la nacay masalu waaye maaasib intii agtay yani sanadaad hadda ahay waxaan door ahaa asir laa yukrahu in lana ceynin taqliib lcineynka karaha ma aha hadii karaha ma aha hadii la hiraa usul fik hadii loo diidan karaha ma aha hadii la hiraa macaslaqahaa khilaafulcowla waaye amase waa banaan yahay ama mubaaxa waaye amase khilaafulcowla waaye idaha ma aha waa khilaafulcowla calaa kuli xaal sii hor la sheegay maxaad ku koodi hadda sheeka in lam yakaf haddaad ka cabsina dararan id khilaafhimaad haddaad ka cabsinin in lam yakaf dararan hadii darar badan aad ka cabsaayo tiraadii sidii la waaye xadiiska cabsihaayo yani waa fiidahaa waa sida wadaa alaa kuli xaal suwartiisi bacdigeedii marmarkeedii alaamay noqonayaan si fiican oo gaajoonaa haddii oo aragta fiiriga masalan haddii joogo meel oo yani waxyaala rashan jiir jiiran aw cumur kabir leh waxyaabahaas hortiisa ay yihiin inaas dawoosho aloosinooyaa tafridigaa markaasi waxaa xisaabay xaaraam inad hadii xaaraam yahay masal naar dhal la-aana ama inad dhal la-aan hortiisa marmaraayaan otonaadkitukadoohaya markaasi inaas dawoosho waajibo waaye fridida xaaraamnaqaysaa inta waay kulli be eh. hadii qalbeedka khushuuceyneynin ama qalbigiisa xaadir iskuna haynin oo waxyaabahaasi geedgeedka masaa-il kala geedgeedi waxyaabahaas adkaayo naas yani waxaa oolaa haab fiican inaas indhaysi laabto ayrida ida karoon abakanabaawa ah. taarakanabawaya lirahaa ahlutajiic ahaa wasaa ahaa magaciisii yani mujtahid ahaay mujtahidnimana waa gaaray waaa la heli alkhushuuc hoysana waxaa la sameeyaa alkhushuuc khushuuca la sameeyaa qalbigaadii asilcanaado aa la sameeyaa khushuuc waxaa la ihaahaa ashadiduna qalbigaadii inaa jilcanaadaa la sameeyaa qalbijile qalbiga nugul oo rabbigaa unugul salaada adgashid watadaburu qiraa'ati akrintii fifirinteedaa la sameeyaa wdigri digriisa suneeyaa wadukul salaati salaadii gelideedaa sunaa binishaadin farax la ogalo adoo faraxsan oo farax qabtid ad geshid binishaadin farax farax ad ku geshidaa la suneeyaa wafaraga qalbin qalbigaadoo adduunya tuqulkeedi tafaaruq ah wajaclu yadayhi taxta sadrihi gacmadisi gacmood yani inaafiyeedo xabadkiisi hoosoodii aakirna usoo qabo aayat yamiini midigtiisii isaalo dadaxiisii waducaa ducada sameeya sujuuda subaxeysto waa asamida <clears throat> halkan aan soo sheegnay salaadii sunayaalkeedi waaye salaadii sunayaalkeedi waaye inta akasoo maana salaadii sunayaalkeedi waaye salaada dhexdeedii waxay qabtaa sunayaalo oo daakila salaad ah waay hadda sunayaal oo khaarij salaad sunayaal daakil salaad sunana aniga oo sunayaal oo magaciisi fi salaati bacda salaad intaa ay qabtaa salaada yani afcaasha iyo aqwaasha oo salaada yani luu sumeeyo waxay u qaybsamaayaan abcaad iyo ha-aad abcaad